رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wa usallii wa usallimu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin waxaan ku dhex jirnaa weli siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam khaasatan kitaabka lagu magacaabo rawdat alanwaar waxaa noogu soo dembaysay quraysh oo fadhiisatay daaru nadwa ama daartii ay ku kulmi jireen iyo baarlamaankoodii iyo qaraarkii ay ku gaareen in rasuulka la dilo sala allahu calayhi wasalam man kasta ra'yi buu keenoo kuwaa yidhi ha la xiro kuna wuxuu yidhi hala hal baa ra'yi soo jeediyey oo ah in rasuulka la dilo weliba quraysh qabiilaadkooda oo dhan inta wiil dhallinyaro laga soo xulo seef af badan loo dhiibo hal mar ay ku wada dhuftaan reer bini cabdimanaaf ma awoodi karaan inay qabiilooyinka quraysh oo dhan oy la dagaalamaan balse waxaa qasab ku noqonaysa inay biyo qaataan odaygii reer najid ee shaydaan ayaa yidhi ra'yiga waa midkanayaan loo noqonin ra'yi aan ra'yi ka dambaynin waa kana intaa kadibna waxay qarireen oo ay go'aan ku gaareen ra'yigaa sidii loo fulin lahaa waxaana la gudagalay diyaargarowgii makriga in lagu sameeyo rasuulka sala allahu calayh wasalam bayna tadabiiri quraysh quraysh shirqoolkeedii ale makrigii ay ku tala galeen reer quraysheed inay ku sameeyaan rasuulka iyo makrigii ilaahay ugu talagalay inuu reer quraysh ku sameeyo rasuulkiisana uu ku badbaadiyo wa min abiicatiha mila hada alijtimaac wa min abiicati sida dabeecadu ay tahay midla haada alijtimaaci kulankaas oo kale assiriy ee sirta ah waa inuu ahaado kulankaa mid sir ah lilghaayati meesha ugu dambaysa ghaayada iyo yoolka ugu dambeeya waa inuu sir ahaado iyo wa an laa yabduwa inuusan muuqanin bannaankana uusan u soo bixin iyo wa an laa yabduwa inuusan muuqanin cala sabxi daahiri xiga iyo meesha bannaan ee daahirkee muuqataa inuusan imaanin ayu xarakatin xarakad iyo dhaqdhaqaaq kasta oo inuu ka soo muuqan macnaha ayi e, xaraka xarakaad iyo dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaqaasoo tukhaalifu alyowmiyaat ka hor imaanaya waxyaabaha maalmeedka ah waxyaabaha maalmeedka ah ee qabsoomayay dadku ay qabsadaan iyo wa alcaadaati isbeddelka caadooyinka almustamirati joogtada ahaa ileen haddii go'aankaa la gaaray haddii go'aankaasi loo wada baxo oo dadkoo dhan ay camal qabtaan sidii loo dili lahaa iyo sayfa samays iyo waa la fahmayaa inay noqoto meesha ah muuqaalka daahirkee sareeya dhaqdhaqaaq kasta oo ka hor imaanaya waxyaabaha yowmiyaadka la qaban jiray qof kasta shaqadiisa maalmeedka ah inuu qabsado iyo takaayuri alcaadaati almustamira caadooyinkii joogtada ahaa wax isbeddel ah inuusan ka muuqanin xataa laa yashamma si uusan u urinin axadun qofna raa'ixata ata'aamuri shirqoolkaa raa'ixadiisa shirqoolka asaga ah ee la damacsan yahay in nebiga lagu dilo urkiisa inuusan qofna soo gaarin ayaa markaa la rabaa iyo walqatari waalqadari qadarta walaa yaduur inuusan ku wareegin fii khaladi axadin axad qalbigiisa annahu wax qarsoon oo yunbi'u ka warramahaya can ishari shar xaggeeda in qofna qalbigiisa aysan ku dhicin aysan soo gaarin inay jiraan waxyaabo qarsoon oo shar ah wa kaana wuxuu ahaa haadaa midkaa makran dhagar oo min qurayshin quraysh xaggeeda ka ahaaday walaakinnahum laakiinse ayagu maakaruu waxay makri falayaan ay dhagrahayaan bidaalika arrintaa waxay tahay allaha subxaanahu wa tacaala ilaahay bay dhagar ku samaynayaan waasay ayagu markaa la tahay waxay shirqoolayaan waa ilaahay rabbina subxaana wa tacaala kama adkaan karaan fa khayabahum waa uu hoojiyey ilaahay min xaysu meel laa yashcuruuna aysan markaa ogayn waxaa shirqool iyo mu'aamalooyey faqad nasala jibriil baa soo degay wa akhbara wuxuu u sheegay annabiya sala allahu calayhi wasalam bimu'aamarati quraysh qoraysh shirqoolkooda waxaan mu'aamaraadkay maleegayaan quraysh wa adina lahu wuxuuna jibriil u fasaxay nebiga fi lhijrati hijro inuu iska aado inuu isaga baxa dhulkan waxadada wuxuu u xadiday lahu asaga wakhta alkhuruuji wakhtiga bixitaanka wa bayana lahu wuxuu u caddeeyey khudata araddi khudada iyo qaabkii looga hortegi lahaa ee loo radin lahaa calaa makri quraysh qoraysh makrigoodii dhagartooda fa qaala wuxuu ku yidhi jibriil rasuulka laa tabit ha baryin oo ha seexanin haadihi alleylata caawa calaa firaashika firaashkaaga firaashkaaga caawa ha seexanin firaashkaad ku seexan jirtay caawa ha ku seexanin wa kharaja wuu soo baxay rasuulu اllahi sala اllahu calayhi wasalam fii naxri اdhahiira fii naxri اdhahiira macnaha duhurka dhuuntiisii wakhti ay tahay naxri اdhahiira bartamaha iyo dhexdhexaadka duhuurkii xiina wakhtiga ay yastariixu annaasu dadku ay ku istariixayaan fii buyuutihim guryahooda xilli waxaa jirta socodka uu yaraado waa marka intay dadku qadeeyaan la wada nastoo qof kasta kulaylka uu gurigiisa ka galo ayuu soo baxay nebiga ilaa beyti abiibakar ayuu yimid abii bakrin asidiiq radia allaahu canhu ilaahay ha ka raabi noqdee wa abrama wuxuu ku gooyey macahu micigiisa amaheeda fajahaza fajahazaa waxay diyaargaraysteen garaysteen alraaxilatayni labadii gaadiid laba raaxilo oo ay ku safri lahaayeen axafa aljihaazi diyaargarayn midda ugu degdeg badan wasta'jaraa waxay kiraysteen cabdullaahi ibnu urayqid ninka lagu magacaabo alleyfiy ee reer leyfi ahaa cabdullaahi bnu urayqid nin lagu magacaabona way kiraysteen wa kaana cabdullaahi markaa wuxuu ahaa calaa diini quraysh qoraysh diinkooda muslim ma uusan ahayn ee diinka qoraysh ayuu ku jiray liyakuuna suu cabdullaahi u ahaado daliilan tusiye lahumaa nebiga iyo abuubakar uu tusiyo fi ariiqi jidka si uu nebigii abukaana cabdulurayqib alleyfi wuxuu ahaa haadiyan hanuuniye mid dadka dadka jidka tusiya haadi buu ahaa maahiran xariif ah oo aad u yaqaana bituruqi waddooyinka meelaha la marmara iyo meelaha khatartu jirta iyo meelaha jidka uu ka dhow yahay ayuu maahir ku ahaa xariif ayuu ku ahaa macnaho si fiican ayuu markaa u yaqiinay wa kaana cabdullaahi haadiyan tusiyabuu ahaa maahiran yaqaana oo si fiican xariif ugu ah bituruqi waddooyinka wa waacadaahu waxay kula ballameen jabala thawr godka lagu magacaabo godka thawr bacda alaaa layaalin saddex habeen kadib saddex habeen kadib bay dhaheen cabdullaahi waxaad noogu timaadaa godka faw oo saa wax loo kala nidaamiyey istamara wuxuu iska daa'imay ee uu iska watay rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam fii acmaalihi alyowmiyi acmaalihiisii yowmiga ahaa wuxuu qaban jiray kacbaduu tegi jiray wixii uu ku akhrin jiray salaadiisii wax laga fahmaayoo dhaqdhaqaaq ah iyo inuu diyaargaraysan yahay ma uusan jirin waayo ayaga laftigooda saan soo tilmaannay takhtiibkii ay sameeyeen ee ah in nebiga lagu dilo camalkoodii yoomiga iska wateen rasuulkuna saasoo kale sala allahu calayhi wasalam humma stamac wuxuu joogteeyey rasuulkii alleh fii acmaalihi alyowmiya xasaba almuctaadi sida caadada ahaan jirtay siday caadadiisu ahayd xataa lam yashcur ilaa uusan dareemin axadun axadna biannahu asagu nebigu yastal hijrati hijro inuu u baxo qofna si uusan u dareemin yuu sidiisii caadada ahaan jirtay suuqii uu aadi jiray wuxuu samayn jiray uubuu markaa sameeyaa xataa lam yashcur ilaa uusan dareemin axadna biannahu rasuulku yastaciddu inuu u diyaargaraysan yahay lilhijrati hijro ow amase liayi amrin aakhara arrin kalaba ittaqaa'a itqa darteed iska ilaalin darteed ayuu saa u sameeyey mimaa qararathu quraysh wixii ay quraysh go'aanka ku gaartay waxay qaraariyeen oo ay go'aameeyeen wa kaana min caadati rasuuli illaahi rasuulka caadadiisu waxay ahayd sala allahu calayhi wasalam an yanaama inuu hurdo uu seexdo fii awaa'ili illeyl habeenka awalkiisuu iska seexan jiray waa soo baxhayay fii nisfi alakhiiri nuska dambana oo min alleyli habeenka ka mid ah ila almasjid alxaraami masaajidka xaramka ayuu soo aadi jiray yusalli xaal uu ku tukanaya fiihi masjidka dhexdiisa salaata tahajudi salaata tahajudka lagu magacaabo waa qiyaamu leylkee salaada qiyaamu leylka lagu magacaabuu ku tukan jiray fa adjaca wuxuu jiifiyey caliyan cali radia allaahu canhu calaa firaashihi gogoshiisa tilka leylata habeenkaa asaga ah habeenkaa asaga ah nebigu ma uusan seexan sida uu takhtiibka jibriil u siiyeyba firaashkiisa wuxuu ku jiifiyey habeenkaa cali radia allaahu canhu calaa firaashihi firaashkiisa tilka lig wuxuu rasuulku u sheegay cad biannahu asagu laa yusiibuhu inaysan gaaraynin aysan asiibaynin makaruuhun wax la karaahsado ilaa ninka sariirtiisa lagu jiifinayo waa nin in la dilo rabo booska dilka uu meesha ka dhacayaa jiifa la leeyahay laakiin rasuulku wuxuu u ballanqaaday cali wax dhiba inuusan gaaraynin falamaa goortii naama ay seexdeen ama ay hurdeen caamatunnaasi dadka intooda badan oo wahadda alleyl habeenkiina uu xasilay uu degay jaa'a waxaa yimid almuta'ammiruuna kuwii shirqoolka waday dadkii muta'ammiriinta ahaa ee loogu talagalay inay nebiga dilaan siran si qarsoodi ah ayay u yimideen ilaa beyti rasuulillaahi guriga rasuulka sal allahu calayh way koobeen gurigii rasuulka wara'ow waxay arkeen cali bna abi taalib radia allaahu canhu naa'iman asagoo hurdaaya calaa firaashihi firaashkiisa sala allahu calayhi wasalam cali oo firaashka nebiga jiifay arkeen mutasajiyan isku duuduubay oo ku duuban biburdihi rasuulka go'iisii alxadramiyi reer xadrami loo nisbeeyey xadramiyiintiibaa markaa samaysay alakhdara ee cagaar ee cagaarka ahaa cali oo ku duuduuban ayay markaa arkeen fadannuuhu waxay u maleeyeen muxammadan sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed bay moodeen muxamed ayay markaa u maleeyeen fa akhaduu waxay guda galeen oo ay qaateen ama ay bilaabeen eh, garoobaan in ay gabraar sameeyaan macnaha oo ay diyaar garoobaan zahwan si fududaysi ah macnaha si isla markii ay u qabtaanay u dili karaan saasay markaa bilaabeen wayarsuduunahu way u dhakadeen oo wayarsuduunahu ay u gabbadaan rasuulka xataa idaa qaama ilaa uu soo istaago oo wakharaja uu soo baxo ay markaa u dhakadaan markay uu soo baxana yahbuu inay ku soo boodaan calayhi korkiisa yahbuu ay qabtaanay hal mar ku soo boodaan dushiisa wa kaana wuxuu ahaa haadaa midkaana jawaaba makrihim dhagartii iyo shirqoolkii ay maleegeen oo ay sameeyeen jawaabteeda min allaahi bay ka timid subxaana wana kafaruu wadkur xus id wakhti yamkuru ay kuu makri faleen bika adiga alladiina kafaruu kuwii gaaloobay ay shirqool kuu sameeyeen maxay ku makri faleen liyuhbituuka inay ku xiraan aw yaqtuluuka ama ay ku dilaan aw yukhrijuuka ama ay ku saaraan wayamkuruuna way makri iyo shirqool iyo dhagar faleen wayamkuru allah ilaahayna wuu shirqool iyo makri falay wallaahu khayru almaakiriin inta maakiriintee wax shirqool iyo makri samaysana ilah baa u khayr badan subxaana wa tacaala ilaintiisa looma jeedo tooda waa la arkaa tiisa lagama hortegi karo tooda waa laga hortegi karaa wallaahu khayru lmaakiriin hijratu nebiy nebiga hijradiisii sala allahu calayhi wasalam haddana dad keeno ay seefaf wataan meel la joogi kara ma aha idan rasuulku waxaa la amray inuu isaga baxaba hijratu nebiy nebiga hijradiisii sala allahu calayhi wasalam khuruujuhu bixitaankiisii sala allahu calayhi wasalam uu ka baxay nebiga min albeyti guriga wakharaja wuu baxay rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam min beytihi gurigiisa ayuu ka baxay wa hum ayagoo mutawiquuna bihi ku hareeraysan ayagoo saa ugu wareegsan buu rasuulku ka soo baxay fadara fadara wuxuu ku qubay turaaba badxaa badxaa iyo bacaadka caradiisii calaa ru'uusii madaxyaalkooduu ku firdhiyey rasuulka fadara wuxuu ku qubay uu ku firdhiyey turaaba albatxaay badxa meesha lagu magacaabo ciiddeeda calaa ru'uusihim oo yatluu akhrinaya rasuulka qowluhu subxaanahu wa tacaala ilaahay qowlkiisii ahaa wajacalnaa min bayni aydiihim saddan wa min khalfihim sadda faaqshaynaahum fahum laa yubsiruun aayaddaa asagoo akhrinaya oo ciid cantooba intuu soo qaatay yuu nin kasta oo meesha jooga madaxa rasuulka uga shubay wajacalna waan yeelnay min bayni aydiihim hortooda saddan xijaab iyo teed wa min khalfihim gadaashoodana saddan saddi iyo teed fa akhshaynaahum waan indha daboolnay oo waa indha tirnayoo fahum ayagu laa yubsiruuna waxba arki maayaan qadallaahu ilaahay baa ka qabtay biabsaarihim aragyaalkooda falam yashcuruu bihi mana aysahu calayhi wasalam wuxuu u soo dhaqaaqay uu soo aaday ilaa beyti abibakar abibakar gurigiisa wa min khawqatin daaqad oo fii daarihi daarta abuubakar ku tiilay ayayna kharajaa ka sii baxeen xataa laxiqaa ilaa ay haleeleen oo ay gaareen oo ay galeen bikaari thawr godka lagu magacaabo khaaru thawr khaaru thawr ayay galeen qabla busuuqi alfajari fajarka intuusan dhalanin intuusan waagu baryin calaa bucdin waa meel fog naxwa khamsata amyaal shan meel oo kale bay jirtaan fii itijaahi alyamani dhanka yaman marka la aado dhanka yaman marka la aada makay shan meel u jirtaa saa darteed ayaa intuusan waagu daafulayaalin saddex habeen oo filqaari godku ay ku jireen walamantahaya markay soo gaareen nebigii abuubakar ila alqaari godkii dakhalahu waxaa god ka galay abuubakar awalan markii horeba kowba abuubakar baa godkii galay xataa idaa kaana haddii uu ku sugan yahay fiihi godka dhexdiisa shay-un shayna yusiibuhu inuu asiibo huwa asaguu ugu tala galay duuna rasuulillaahi rasuulka alla sokadiisa haddii bahal iyo mas iyo waxyaabo ay ku jiraan in abuubakar uu marka hore galo inta uu nebigu gelin haddii shay iyo wax wax dhibaateeyo godka uu ku jirana in abuubakar la cuno ama abuubakar la dhibaateeyo rasuulka intaysan soo gaarin tibka sala allahu calayh wasalam fakasaxahu wajada wuxuu helay fiihi godka dhexdiisa huquuban dulduleelo dhowr huquub iyo meel yaroo dulduleel ah iyo godgod ayuu markaa ka helay fasaddaha waa ooday oo wuu shiray wuxuuna ku shiray abuubakar bishiqi isaarihi hoosguntigiisa jeex ka mid ah intuu soo qaaday buu dulduleelkii gelgeliyey wa baqiya waxaa soo haray juxurun hal god aw juxraani ama laba god intii godad ahaa oo bahlo inay ku jiraan loo maleeyo hoos guntigiisii intuu googooyey qayb ka mid ah yuu ku shirshiray shirshirayoo ku cucubay ama uu ku daboolay laba god ama hal god baa soo haray waa hal duleel ama laba duleel wa baqiya juxrun baa soo haray duleel aw juxraani ama laba labadood alqamahuma wuxuu ku daboolay rijilayhi labadiisa lugood labadiisa lugood intuu fidiyey macnaha wax kaluu ku cubu waayey labadiisa lugood buu saaray uma intaa kadib dakhala rasuulkii baa soo galay sala allahu calayhi wasalam godkii fanaama wuu seexday fii xijrihi abuubakar dhabtiisuu ku seexday nebiga waludiqa waa la qaniinay abuu bakar fii rijlihi lugtaa laga qaniinay saasay lugtiisa u saaran tahay godka bahalkii ku jiraa gogta ka soo qaniinay walaakinnahu laakiinse asagu waa abuubakare lam yataxarag ma dhaqdhaqaaqin kow markii la siiyey la cunay wa is-abkeeyey ma dhaqdhaqaaqin limakaani rasuulillaahi booska uu rasuulka alla ka jooga dartii ilaan dhabtiisuu ku jiifaa hadduu intuu booda odaya asagoo taa diidaaya ma dhaqdhaqaaqina wuu is-adkeeyey lam yataxarak limakaani rasuuliillaahi rasuulka makaankuu ka jooga darteed fasaqadad waxaa qubatay oo ku soo dhacday dumuucuhu ilintiisii calaa wajhihi nebiga wejigiisa sala allahu calayh wasalam wuu is-adkeeyo aad buu isku adkeeyey xanuunkiibaa ka batay ma qaylin mana dhaqdhaqaaqin laakiin ilintiisii baa nebiga wejigiisii ku soo dhacday fastayqada wuu kacay nebiga waa baraarugay oo wuu toosay wasa'ala wuu weydiiyey oo wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay abuubakarow faqaala abuubakar wuxuu yidhi lubiqtu waa layqaniinay fidaaka abii wa ummii hooyaday iyo aabbahayaan kugu furanaaye hooyaday iyo aabbay haddii inta la keeno nebigana inta tiir lagu xiro nebiga iisoo ha la dilo hooyaday iyo aabbahay baan kugu furanayaa rasuulkii ilaahay fatafala wuu tufay rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam fadahaba waxaa ka tegey alalamu xanuunkii xanuunkii ayaa markaa ka tegay wakamana way dhuunteen oo waxay isku qariyeen fi filghaari godkii dhexdiisa alaaa layaalin saddex habeen wa kaana cabdullaahi ibni abi bakar wuxuu ahaa yabiitu mid barya cindahumaa agtooda abubakar wiilkiisa cabdulaahi wuu ag baryi jiray wa kaana cabdullaahi wuxuu ahaa shaaban dhallinyaro ayuu ahaa fatunan ee caqli badan dakiyan garaad sare leh wiil garaad lahoo caqli leh buu ahaa guri islaam buu ku koray fayakhruju wuxuu ka subixaa ilaa uu ku waabariisto fii qurayshin quraysh dhexdeeda kaannahu baatin bimakka si qof maka beriyay oo kale waayo khabarkii maalintii dhaca iyo waxay quraysh go'aan ku gaarta iyo yuu u keenayaa waa u sheegayaa meeshay arrintu marayso mar allaala markuu waagu soo beriyo makuu imaanayaa wuu iska seexana nin maqan oo dhan maba loo maleeyaba saasuu markaa ahaa xataa yusbixa ilaa uu ku waabariista fii quraysh dhexdeeda kaannahu sidii asagoo baata beriyey bimakata maka oo kale wa kaana yasmacu wuxuu ahaa mid soo maqloo soo dhegaysta makaa'ida qoraysh qoraysh makaa'idooda dhagaryaalka iyo hadallada ay faafinayaan wayo waa akhbaarahum akhbaartooda fa kaana wuxuu ahaa ya'tiihina mid ula yimaada bihaa akhbaarta xiigiga habeenku markuu dheeho oo qof qof garanaya uusan jirin xilliga ayuu warka u keeni jiray yaa soo haray wa kaana caamir ibnu fuhayr wuxuu ahaa bin fuhayr mawlaa abi bakar abi bakar ninuu xoreeyey ama mawlihiisee yarcaa alghanama mid ariga daajiya buu ahaa fa kaana ya'tiihimaa mid u keena buu ahaa bihaa arigii xiina yadhabu marka uu baxo saacatun wakhti oo min alleyli habeenkii ka mid ah arigaasaa la keenayaa fayabiitaani way baryayaan nebigii abuubakar fii labaniha arigaa caanihiisay ku baryayaan oo ay cabayaan humma yanciqu waa u dhawaaqayaa oo waa u qaylinayaa biha arigii fii khalasi mugdi xilliga mugdiga uu jiro oo weli waaga uu baryin ayuu haddana u fiijinayaa aradkiisa liyucfiya calayhi suu u qariyo waa tabi xeelad kale ninkanna qabar buu keenay ilowsaantiiba hadhow la arkayaa arigii buu ku dul socodsiinayaa arigiina caanii bay ka cabayaan ninka akhbaarta u keenayna raadkiisii waa la qariyey saasay markaa ahaayeen waay amaa quraysh qoraysh ayagu fa baqiyad waxay baaqi ku noqotay oo ay joogtaa fitiyaanuha dhallinyaradeedii waa baaqi oo weli meeshii bay joogaan muntadiriina ayagoo sugaaya qiyaama rasuuliillaahi sala allahu calayh wasalam soo kicitaanka nebigii wa khuruujahu soo bixitaankiisii sugayaan xataa suqita waxaa la riday fii aydihim gacmahooda way qoomamoodeen baa laga wadaa wa sa'aluuhu waxay weydiiyeen can rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam aw maxamed bay dhaheen faqaala wuxuu yidhi laa cilma lii bihi ma ogi ma ogi ani muxamed fadarabuuhu way garaaceen wasaxabuuhu way soo jiideen ila alkacbati ilaa kacbaday ka keeneen jirisay ku keeneen waxabasuuhu way xireen saacatan waqti walaakin biduuna jadwa waa faa'iida daro waa inay cali garaacaanay tumaanay jiidaan ujeeddadu ma ahayn biduuni jadwa faa'iida la'aan waaye uma ka bacdi uu waxay yimideen ilaa beyti abi bakar abi gurigiisa waa qofka ugu horeeye laga yaaba sa'aluuhu way weydiiyeen ibnatahu gabadhiisii asmaa binti abibakar canhu abubakar xaggiisay weydiiyeen maa aabay bay dheen aabbaha faqaalad waxay ti laa adri ma ogi ma garanay aabbay meeshuu joogo falatamahaa waxaa dharbaaxay alkhabiisu kii khabiifka ahaa ee xumaa wa abuu jahal latmatan dharbaaxo urixad bannaanka u turtay minhaa xaggeeda dharbaaxada urqaha dhegadhegaheedii gabadhaa yaraysta intuu dharbaaxo u kala jiray khabiifka yaa intuu ku dhuftay dhegadhegaheedii faniinay bannaankana ku dhacay uma kadib arsaluu waxay direen adalaba wax wax soo raadiya fii kulli jiha jiho walba ayaa loo diray wax wax dalba wa jacaluu waxay u yeeleen oo ay dul saareen mi'ata naaqatin boqol halaad can kulli waaxidin mid kasta oo minhumaa nebigii abubakar ka mid ah liman yatii qofkii keena noloshooda qofkii ku keena kiiba boqol halaad bay alla dul saaray waqad wasaluu way soo gaareen way soo gaareen fi talabi kuwii wax raadinayey say u soo socdeen ilaa baabi alghaari godka afkiisay soo gaareen bixayfa meel low da'da'a hadduu raaricin lahaa axaduhum midkood ra'sahu madaxiisa wanadara uu eegi lahaa ilaa qadamayhi gomdihiisa la ra'aahuma uu arki lahaa laakiin allah ka qabtay xata ishtadda ilaa ay adkaatay ku darnaatay xusna abi bakar abi bakar murugtiisa radia allaahu canhu calaa rasuuli illaahi uu u murgoonaayo weli laftiisa u murgoon maayo abu bakar nebiga ayuu u murgoonayaa faqaala rasuulku wuxuu yidhi ha cabsanin maa dannuka malahaagu muxuu laba qof oo allahu haaliuhumaa ilaahay saddex ku yahay subxaana wa tacaala laa taxsan ha murgoonin ina allaha macanaa ilaahayaa nala jire ha cabsanin abuubakar laba qofood ayaa nahay ilaahayna saddex ku yahay subxaanahu wa tacaala maa dannuka maxaad u malaynaysaa yaa abaa bakarin abi bakarow biinaynin laba qofood oo allahu haaliuhumaa ilaahay saddex ku yahay laa taxsan ha baqin ina allaaha macanaa ilaahaya annaga micigeenna ah oo nala jira subxaana wa tacaala fi اطariiqi ila almadiina godkay ka bixi doonaan madiinayna towfiiq wallaahu subxaanah wa tacala